بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد باب الأفعال halkan waxaynu kaga hadli doonaa biidni illaahi tacaala ficilada baabkii aynu ugu talagalnay ficiladu qaybo badan ayay u qaybsamaan marka ictibaarooyin kala duduwan la eego xagga zamanka marka la eego ficiladu waxay u qaybsamaan saddex qaybood waa biictibaari zamaniha waayo inuu ficilku maadi yahay iyo inuu amar yahay iyo inuu mudaaric yahay saddexdaa ayuu noqonaya zamanka ayaa saddexa sida gabayaaguba uu ku cadeeyey wuxuu hi waaclamu cilma اlyowmi wاlamsi qablahu walaakinanii can cilmi maa fii hadin cami waaclamu cilma اlyowm waa maanta cilmigeygii waan garanaya waa waxa xaadirkaa ah ee jooga weeyi walamsi qablahu shalaydii ka horraysayna cilmigeygii waan garanayaa waa shaygii tegey ee baas ee maadiga ahaa weeyi walaakinanii can cilmi maa fii adin cami laakiin waxaa berri dhici doona waan ka indhala ahay buu yidhi waa waxa mustaqbalka ah weeye aqsaamu lafcaali ficilada qaybahoogii alafcaalu ficiladu tanqasimu way qaybsamaysaa ilaa alaaati aqsaamin saddex qaybood ayay ficilada u qaybsami maadin mid maadiya tacriifuhu haddaynu tacriifinno maa dalla waaka ku tusa calaa zamanin zaman madaa tegay oo wanqadaa go'ay wadcan asal ahaan waa waxaa kutusa seben tegey oo dhammaaday ayaa la yidhaahdaa maadi maadigu wuxuu kutusaa seben tegey oo haddana go'ay mararka qaar waxaa la yidhi maadigu wax soo socdou kutusaa idaa oo kale hadday ka hormarto sida idaa jaaa nasrullaahi oo kale idaa jaaa markuu yimaad baad odhanaysaa idaa jaaa markuu yimaado waa wax soo socda nasrullaahi ilaahay guushiisu wa axkaamuhu ficilka maadi markaynu ka warbixinaynana ficilka maadi shan ayuu u qaybsami ama saddex ayuu u qaybsami xukun ahaan waayo mar kamida ficilkii maadi waxa aynu odhanaynaa yubna yubna cala sukuun baynu odhanaynaa cala sukuun ficil maadi weeyaanoo yubna cala sukuun buu qaatay waa kow waa marka damiir rafcal mutaxarik uu la xidhiidhsado mar kamidana wuxuu noqonayaa yubna cala dam ahaahira yubna cala dam ahaahira damo daahira ah lagu binaynaya cala dam caladami markaan idhaahdo damadaasaa laba u qaybsamaysa caladami labay uqaybsami yubna cala dami damahaasaa laba uqaybsamaya ugu dambaynna waa yubna cala alfatxi yubna cala alfatxi markaan idhaahnana fatxahaasaa laba u qaybsamaya cala alfatxi kolkaa waxaynu culima qaadan doonaa biidn illaahi tacaala sokoonku isagu waa daahiruun laakiin damahaasi wuxuu noqonayaa daahiro iyo muqadara ayuu noqonayaa damahibaa marna daahiro noqonaya marna muqadaro noqonaya kolkaa maalan damu hadduu daahiro yahay waa ficil saxiixulaakhir ah oo waawuljamaac lagu daray jalasaadaan waawuljamaac ku daro siinka waan godaya waa dama daahira jalasuu baan odhanaya haddaan ficilka muctalulaakhirkaa waawuljamaac ku darana dama muqadara buu noqonaya oo ataadii atow baan odhanaya atow atow baan odhanaya atow haddaba alif bay ayaa ugu dambeeyey ataada alifkaas adamo looga bahnaayo alifkii baaba xadfan damadiina way la maqan tahay fadxuhuna labuu u qaybsami waayo fadxa daahiraa ah iyo fadxa muqadaraa ah. labadaasuu fadxuhuna u qaybsami waa fadxa daahira iyo fadxa muqadara labadaasi fadxuhuna ayuu inoo noqonaya fadxa daahira waxay ka timaadaa ficil saxiixulaakhira oo keligiiya oo waxba lala xidhiidhin waawiljamaaca iyo damiir rafca mutaxarik toona una la xidhiidhsanin jalasa cali haddaan idhaahdo maalan jalasa cali jalasadaasi waa mabniyun cala alfadxi waana fadxa daahira sadxa muqadarana waa muctarulaaqib waa uljamaaca iyo damiir rafca mutaxariktoona ayna la xidhiidhsanin ataa cali haddaan idhaa ataa cali waa fadxa muqadara wey fadxa muqadara oo maalan ataa cali markaa le ataadan fadxa muqadaraa oo alifka lagu qadaray wey haddaba sida inoo muuqata jelastu haddaan idhaahdo waa xaweeye sukuun baa lagu bineeyo ta'dana dee damiir rafca mutaxariga siinkii waka waa la reebay jelasu haddaan idhaahdana damaa lagu bineeyey haddii atowaan idhaahdana dama muqadara lagu bineeyey jelasana fadxa daahira ataana fadxa muqadara shantaa ayuu ficilka maadi u qaybsami haddaba culima ficil maadi af carabiga gebi ahaan waxaad u baahan tahay inaad ogaato ficilkan maadi waxa lagu binaynayo sukuun waa lagu bineeyaa sideed jeer weeyi sukuunku sideed jeer ayaa sukuun lagu bineeyaa sideedda jeer lixna waa to'o lix jeerna waa to'o labana waa naa iyo muun bay kala yihiin maalan sukuunka marka lagu binaynayey koobaad sideeddiisa jeer haddaan tusaaleeyo sideeddiisa jeerba waxaa weeye mar aduu bal iska hadaloo anaa fadhiistay dheh wakaasiinkii waan goday jalastu marna bal adigaa fadhiistay dheh nin la hadal jalasta marna gabadh la hadal adigaa fadhiisatay dheh gabadhay jalasti marna laba qof la hadal jalastumaa jalastumaa marna rag badan la hadal jalastum jalastum marna dumar badan la hadal jalastunna jalastunna marna idinku iska hadla haddaad dad badan tihiin jalasnaa marna eeg dumar maqan ka hadal jalasna waa dumarkii maqnaa jalasna sideedaa jeer siinku sukuun buu sitaa sukuunkuna muqadar ma noqdee daahirunbuu noqdaa daa'iman haddaan sukuun doonayno sukuunku daahirunbuu noqonaya marka la rabo damo yubnaa cala dami isagoo ah waa ficil kastaoo maadiya oo waawiljamaaca lagu daray haddaba hadduu saxiix ahaan jirayna damuhu waa daahiro hadduu muctal ahaan jirayna damuhu waa muqadara marka fadxa aynu leenahayna waa labadaa mas'alo waxaan ahayn taa sukuunku waa marka damiir rafca mutaxarigoo sideedaaya damuhuna waa waawuljamaacada marka damiir rafca mutaxarigna una ficilka la xidhiidhsan waawuljamaacana aynan la xidhiidhsan fadxa usoo hadhay hadduu saxiix yahay waa fadxa daahira ah. hadduu muctal yahay waa fadxa muqadaraa ah. haddaba culima waxaan doonaynaa ficil maadi oo dhan haddaan af carabiga u baahano icraabtiisa saddex sadar kama badnaanayo maalan xilliga sukuunka ma xasuusan tahay haddii icraab lagu yidhaahdo waxaad odhanaysaa ficil maadi ficil maadi mabniyu ala sukuun cala sukuun litisaalihi litisaalihi bidamiiri rafci mutaxarik bidamiiri rafcin mutaxarikin sadarkaasaan ku icraabaynaa ficil maadiyoo dhan marka koobaad haddaad u baahato icraabtiisa waa sadarkaa haddaad u baahato waawljamaaca markuu sitana jalasu oo kale xilliga labaad oo kale kaasi waa koobaadkii ma og tahay haddaad labaadkaa u baahatana kanuu noqonaya labaadkiina ficil maadiyoo dhan oo damo lagu binaynayo haddaynu u baahanno wuxuu noqonayaa sidan oo kale waa ficil maadi مبني على الضم litisaalihi biwaawi الجماعة haddaba eeg dhammaan ficil maadi oo dambe sita haddaynu u baahan nahay intaa yar baa intaas icraabtiisu waa intaa yar waa ficil maadi mabniyun calaa dami liitisaalihi biwaawi ljamaaca haddaba haddii damuhu uu muqadar yahay waa dama muqadara damaha ugaad muqadar sii raacini dama muqadara sadarka ugu dambeeye fadxaha ama haysa haddii fadxaha icraab lagu yidhaah wax fadxa sita haddii icraab lagu yidhaah isna waa sadarkanuu yeelanaya waa ficil maadi mabniyun calى اlfaطxi bs ama fadxaha daahiro raacso ama muqadaro raacso haddaba culimo icraabka ficil maadi uu leeyahay oo dhani waa saddexdaa sadar ardayda gaar ahaan waxyaabaha laga naxa waxaa ka mid a arday dugsi sare ah ayaa waxaad arkaysaa lix faslu diraasi ama lix simister buu ardaygaasi qaadanayaa dugsiga sare intuu ku jiro lixdaa simister ama lixdaa faslu diraasi uu ardaygaasi uu dhiganayo saddexdaa sannadood ficil maadi buu marayaa dhigashadiisa saddexdaba wuu ugu jirayaa icraabta saddexdaa sanaba ama lixdaa qaybood ee waxbarashadu ay ka kooban tahayba wuxuu doonayaa ficil kastoo maadiya in loo icraabo cid icraabta ayuu rabaa icraabka ficil maadi oo dhanina waa intaa yaree taakadayda udhaxaysa waa saddexdaa sadar icraabka waxaa ka horeeya qaaciidadoo la fahmo haddaad qaaciidada fahantid inaad icraabto cidna ugama baahnid waayo haddaad fahantid marka sukuunka lagu binaynayo oo sideeddaa jeera sideedda jeerba dee sadarkan koobaad weeye icraabkoogu ficil maadi mabniyun cala sukuun litisaalihi bidamiir rafci mutaxarik haddaad u baahato maalan ficil maadi mabniyun cala dami marka uu yahay dee intaa yar unbaad qaadanaysaa haddaad u baahato ficil maadi mabniyun cala alfatxi intaa unbaad qaadanaysaa bal hadda ila eega baab lafcaal aqsaamu alafcaal waa qaybaha ficilada alafcaalu ficiladu tanqasimu waxay u qaybsami ilaa alaaati aqsaamin saddex qaybood maadin waa mid maadiya tacriifuhu haddaan tacriifinno maa dalla waa ka ku tusa calaa zamanin zaman madaa tegay oo wanqadaa go'ay wadcan asal ahaan wa axkaamuhu axkaamtiisana yubnaa waxaa lagu bineeyaa alficlu lmaadi ficilka maadi cala sukuuni sukuun baa lagu bineeyaa ida itasala bihi markuu la xidhiidhsado damiiru rafcin mutaxarikin aw itasalat bihi ay la xidhiidhsato naa adaalla cala alfaaciliin amanaada faaciliinta kutusaysaaba ay la xidhiidhsato milu jalastu anigaa fadhiistay jalasnaa annagaa fadhiisanay jalasta war adigaa fadhiistay jalastiinanay adigaa fadhiisatay jalastumaa labadiinnan baa fadhiistay jalastum raggiinnan badan baa fadhiistay jalastunna dumarkiinan baa fadhiistay jalasna dumarkii maqnaa ayaa fadhiistay jalastunnana waa dumar aad la hadlaysid jalasnana waa dumar maqan weeye siinka ayaa la baadhaya oo mabniyun cala sukuun ahayd laba yubna waxaa lagu binayni taaratan marna calaa dami damo binaha damadu yakuunu daahiran ow muqadaran baan hoosta ka qabanay waa calaa dami waa goorma marka damo lagu binaynaya ida tasala bihi markuu ficilka la xidhiidhsado waaawljamaacati waaawljamaaca markay la xidhiidhsato sida jalasuu oo kale jalasuu way fadhiisteen iyo dacow way baryeen oo kale jalasu way fadhiisteen iyo dacow way baryeen oo kale jalasu waa dama daahira ah oo siinka ayay ka daahirtay dacowna waa dama muqadara oo alif buu ficilkani ku dhammaanayayo halkii damaha u baahnaa waa alif xadfan dacaa buu ahaa marka waaawuljamaaco lagu daro dacaada haddii waawuljamaaco ku dar lagu yidhaa eeg sidanay u qormi dacaada haddii waawuljamaaco ku dar lagu yidhaa dacaa buu ficilku iska ahaa maalan dacaa waawuljamaaco markaan ku daro wowgaa markaan ku daro sidanuu u qormi wuxuu noqonayaa caynkaa dacaa saasuu u qormaya saa af carabigii laguma hadli karayo wax sidaa u qoran kolka halkii la daminlaha waa alifkan ficilkuu ku dhammaanayay waxaa la odhanayaa alifkaa ha la masaxo isaga iyo damadiisa qadarambaha isla maqnaadaan dacow baa la odhanaya kolka xarafkii ugu dambeeye la binayn lahaayoo alifa ayaa maqan waa dama muqadara cala alif ilmaxduufa alifka xadfan ayay dama ku qadaran tahay baad odhanaysaa markaa waa dacow dacow yubna taaratan mar waxaa lagu bineeyaa calaa dami damo ida tasala bihi markuu ficilka la xidhiidhsado waawuljamaacati waawuljamaaca sida jelasuu way fadhiisteen iyo dacow way beryeen yubna waxaa lagu bineeyaa taaratan ukhraa mar kalena cala fatxo idaa lam yatasil bihi markuuna la xidhiidhsanin shay shayna sida jalasa muxamedun muxamed baa fadhiistay jalasa waa fatxa laakiin waa daahira hadda iyo ataa caliyun cali baa yimid ataa caliyunna waa fatxa muqadara ilan alif buu ku dhammaaday sidii dacaadabe halkaa ficilkii maadi baynu culima kaga baxnay axkaamtiisana waxaan sheegnay af carabiga oo dhan in saddexun mid ahaan lagu bineeyo inuu yahay fadxa mid lagu bineeyey inuu yahay damo mid lagu bineeyey inuu yahay sukuun mid lagu bineeyey sidaasina waa siday culimmadu u badan yihiin ragga qaar baa qaba ficilka maadi weligiiba fadxun baa lagu bineeyaa waa masalo yaro adag ajruumiga ayaa ku tegay iyo raguu ku jiro falmaadi maftuuxulaakhiri abadan ficil maadi weligii in fadxa un lagu bineeyo oo xilligan damada uu watee sukuunka uu watee jelastu laleeyahay waxay ku leeyihin waa fadxa muqadara manaca min duhuuri ishtiqaalu lmaxali bisukuuni lcaaridi lidafci karaahati tawaali arbaci mutaxarikaatin fii huwa kalkalimati lwaaxida waxay ku leeyihiin damada waa la qadaray sukuun caaridana loo qadaray jelesu haddaad tidhahdo waawiljamaac ku darto jelesu haddaad tidhaahdo ood waawiljamaac ku darto sawkan damisan marka lagu yidhaah waa fadxa muqadara manaca min duhuuriha ishtiqaalu maxali bixarakati munaasaba wowgan baa damo un loo munaasabeeyaa kuleeyihiin qowl baa qaba ku odhanaya maadiga oo dhan waa mabniyun cala alfadxi qowlkaa waa laga haboon yahay waxaa ka haboon inaad tiraa maadigu saddexba saddex xarako ayuu qaataa inuu mabniyun cala sukuun noqdo iyo inuu mabniyun cala dami noqdo iyo inuu mabniyun cala alfadxi noqdo culimada luqaddu waxay ugu badan yihiin marka saddexdaa qodob la tartiibinayo mabniyun cala alfadxiga in la horreysiiyo ayay u badan yihiin iyagoo asalnimada eegaya mabniyun cala alfatxi anu waan u dambaysiiyey waxaanan u eegay xagga asalnimada ma eegine ardayga marka loo sharxayo mabniyun cala sukuun waa goorma kolka sukuunka uu qaadanayo waa markay damiiradaasi la xidhiidhsadaan tadaa godan tada kor dhaban tada hoos dhaban tumaada tumta tunnada naada iyo nuunka nuunu nisbaha ah waa cala sukuun marka caladamiduna waa marka waawil jamaacadaasi ficilka ay ku biirto calalfadxina waa goorma labadaa hore markayna midnaba ku biirin haddaba haddaan ardayga idhaa yubna calalfadxi baa laga dhigaya oon kan horraysiiyo maxaan ugu qaacidayni goormaa fadxa lagu bineeyaabuu i odhan waa marka hee ayna aya la xidhiidhsanin labada soo socda inaan idhaa ile laba soo socda ardayguma garanaye inaan idhaa miyaya ka fududayn labadii kii sukuunka keeni jiray wixii sukuunka keeni jiray oo damiirada iyo wixii damada keeni jiray oo waawuljamaaca ah labadaa waxaan ahayn ayaa loogu binaynaya baan odhanayna ficlu amrin waa qodobka labaadna waa ficlulamarka tacriif buu inaga doonayaa isna waa ficlu amrin ficlu amarkii tacriifu ficlilamri ficlu amarka haddaan tacriifino huwa maa dalla waa ka kutusa calىa dalabi xadain dhacdo la dalbayo fi lmustaqbali mustaqbalka soo socda maca qabuulihi isagoo aqbalaya yaa almu'anasati اlmukhaaaba yada la yidhaha yaa mu'anasati اlmukhaaaba ayuu aqbalaya horta waxaa loo yaqaanaa amarku waa maa dalla calaa dalabi xadain wax samee lagu leeyahay oo lagaa dalbayo ayuu kutusaya waa kow waana filmustaqbal xilli soo socda xilli jooga ma aha oo amarka oo dhani waa filmustaqbal waayo haddaan fadhiiso ku idhaahdo dee fadhigan waxaad samayn doontaa xilligan aan ku amray wixii ka dambeeye mustaqbalka ahaa maca qabuulihi waa inuu aqbalo yaa almuanaati mukhaaaba yada yaa muanaati mukhaadaba layidhahna waa inuu aqbalo amarkii horta kaas ayuu noqday axkaamuhu amarka maxaa lagu binaynayaa markaa afar qodob baa mid ahaan amarka lagu bineeyaa isna ficilka amar markaynu doonayno afar qodob ayaa mid ahaan culima lagu binaynaya waa amarkii afar qodob mid ahaan inaynu ku binayno ayaa lagama maarmaan ah ama laazim ah afarta qodob waa maxay yubna calى اfatxi qodobka koobaad mar fatxaa lagu binayni qodobka labaad yubna calىa xadfi xarfilcila xarfu xadfi baa lagu binayni qodobka saddexaad yubna calىa xadfi nuun xadfi nuun baa lagu binayni qodobka afraad yubna calى sukuun sukuun baa lagu binayni amarkii afartaa ahaan ayuu noqonayaa bal hadda ila eega markaan doonayno inaynu amar binayno qaabka aynu binaynaana sidan waa inuu u egaadaa waxaynu rabnaa inaynu amar binayno amarkii baan rabnaa inaynu binayno mebni ka dhigno maxaa amar lagu binayni afar qaaciido oo qura ayuu amar ku leeyahay ficilka amar oo dhan af carabiga haddaad af carabiga si kaste u barato ficilka amar afar mid ahaan ayaa lagu binayni horta culima waa inaad ogaatiin ficilka amaren ka warbixinayno ama ficilka amreen doonayno in la bineeyo horta waa inaad ogaatiin amarku waa horta maxaa la amraa su-aashaa ogaada ficil alla ficilka aad aragto maxaa la amraa eg caqliyan isweydii amar maxaa la amraa markay su-aasha noqoto horta amarka gebigiisu waa lix amarka waxa la amroo dhaniba waa lix qodob lixda qodob in mufrad mudakara la amrayo mufrad mudakara in nim la amrayo iyo in musane mudakara musane mudakara la amrayo musana mudakar iyo in jamac mudakara la amrayo jamac mudakara iyo in mufradatu muanafa la amrayo mufrada muanafa mufrada muanafa iyo in musanan muanaf la amrayo musanan muanaf iyo in jamcun muanaf la amrayo jamcun muanaf lixdaas horta amarku noqdaa asal ahaan amarku muxuu noqdaaba inuu nidhi lixdaas xabad toddobaad ma soo heli kartiin si kasta haddaad u fikirto xabad toddobaad soo heli maysi hadda amarka ayaan ka keenaa jelesebal ma ka keenaa jelesebal ma ka keenaa lixdaa qodob haddaan iminka nin amrayo maxaan ugu dhawaaqi jelesa ijlis baan odhan ninka markaan amrayo war fadhiiso laba raga haddaan amrayo maxaan ugu dhawaaqi ijlisaa baan odhan labadiinanoo fadhiista rag badan haddaanan rayo maxaan ugu dhawaaqi ijlisuu baan odhan war bal fadhiista idinku gabadh haddaanan rayo maxaan ugu dhawaaqi ijlisii baan odhan inanee baladna fadhiiso laba dumara haddaanan rayo maxaan ugu dhawaaqi sidii labadii rag ahaa way wada leeyihiin ijlisaa dumar badan haddaanan rayo maxaan ugu dhawaaqi ijlisna horta waxaad ogaataa marka amar laga sheekaynayo inuu xukunkiisu lixdaa mid ahaan yahay haddaba amarka maxaa lagu bineeyaa su-aashiida koobaad waa intaa amarkiisow lix inooma aha maxaa lagu bineeyaa afar mid ahaan baa lagu binayni o keena koobaad maxaa inoo qoran kitaabka yubna cala alfatxi waa amarkii yubna cala alfatxi laba yubnى alى xadfi xarf اcila alى xadfi xarf اlcila saddex yubnى عalى xadfi nuun alى xadfi nuun afar yubna cala sukuun waa kii loo horraysiin jiray ayaan u dambaysiiyey waa ogaan bay iga tahay ardayga caqliga qofka ardaygaa baan qiimaynaya maxaa u habboon fahamkiisa ee kutubta waxaa laga yaabaa kaasaa ugu horeeya hadda aan ugu dambaysiiyey yubna cala sukuun qofka saaxibulfalsafa ee caqliga aadamaha sharaxa ugu habboon qiimaynaya wuu ifahmayaa sababtan xaggan dambe u mariyey culimo afartaasa ah horta ficilka amar lagu bineeya haddaba afartan maxaa loo qaybin doonaa lixdii amar halkaa ayaa afartaasu noqonaya eeg hadda lixdii waxbaan kuu sheegaya laga bilaabo labaad ilaa shanaad imise qodob weeye labaad ilaa shanaad waa imise qodob labaad ilaa shanaad afartaasiba waa xadfunuun afartaasiba xadfunuun weeyi xadfunuun ayaa lagu bineeya maxaa soo hadhay lixdii markaan afar ka tuuray maxaa soo hadhay labaa soo hadhay sow ma aha eeg lixdii halkaa ku qornaa maxaa soo hadhay labaa soo hadhay labada soo hadhay waa kee koobaad oo mufrad mudakara ah iyo jamac muanaf saalim mufradku saddexda aggan xaggana maxaa soo hadhay saddexdaba mufradku u qaadanaya agag waa mufrad mudakara halka kan ma haysaa waa mufrad mudakara halkan ma haysaa saw sukoonkii ma aha labaa halkan wada gelaya waa mufrad mudakara iyo jamac muanafa culima mayla socotiin hadda eeg eeg binihii afarta qaybood noqday binihii afarta qaybood noqday saddex kamida mufradkaa hora qaatay yaa calalfadxi lagu bineeyaa haddaad doonayso ficil amar oo calalfad mibniyun calalfadxi yuu noqonayaa lixdii mufrad mudakarunbu ninunbuu noqonayaa calalfadxi oo away tusaaluhu markaa mufrad mudakara waxa weeye saxiix iyo muctalkuu dooni ha ka yimaadee marka nuunu tawkiidu la socdo ijlistii ma arkaysa siinku reebnay bal nuunu tawkiidun ku dar maxaan odhanayaa ijlisanna siinkii maxaan siiyey markaa ijlisanna siinkii maxaan siiyey fatxaan siiyey yubna calaa xadfi nuun ma alaa halkanaan isdaba mariyey halkaa yar baan isdaba mariyey ma og tahay halkaa imaarkiisii ayaan istib labadanaan istiba mariyo eeg mufrad mudakara waa kan waa mufrad mudakara kanna waa afartii afartaa maad garanaysin alaa xadfinuun afartaynu nidhi waa dee min ka labaad ilaa ka shanaad waa xadfinuun haddaba mufrad mudakaroo xadfu xarfulcillo lagu binaynaya maad garanaysaa waa isla ninuun xadfu xarfulcillo waa ninuun laakiin waa goorma waa inuu ficilku muctal yahay nuunu tawkiidna uu ka badbaado maxaan ku idhi xadfu xarfulcilla waa goorma waa horta mufradka mudakarkunbaa qaata mufrad mudakarunbaa qaadanayaa xadfu xarfulcilla laakiin maxaa shardiga ficilku inuu muctal yahay nuunu tawkiidna uuna wadan kan hore muxuu ahaa ficilku muctal iyo saxiix kuu doono ha noqdee inuu nuunu tawkiid wato ayuu ka koobaad yahay mufradku hadduu nuunto ijlisanna eeg waad aragtaa haddii udcu oo kale uu yahay wowbaad fadxini udcuwanna eeg yatii oo kale ihdi oo kale hadduu yadaad fadxini ihdiyanna eeg ihdiyanna ayaad odhanaysaa kolkaa muctal iyo saxiixa waa cala alfadxi haddii nuunu tawkiid yimaado xadfu xarfulcilana waa markuu muctal yahay nuunu tawkiidna uuna joogin maxaan odhanayaa eeg kan saddex tusaale waa inaan ka keenaa xadfu xarfulcille eeg hadduu wowku buku jiray se u yadcuu maaha yadcuu wowgun baan jari damaanu reebi xadfu xarfulcillo oo wow ah inuu yahay baa la arkaya udcu ilaa sabiili rabbika haddaad damadaaba aragto waxaad odhanaysa waxa lagu bineeyey wow baa maqan oo damadanaa sheegaysa udcu haddaad eeg aragto irmi irmi haddaad aragto ama imshi ya baa maqan oo yarmii buu ahaa xadfu xarfucilla wahiylya haddaad iksha ama irda aragto irda irda haddaad aragto fatxa ugu dambaysa alif baa ka maqan kan ma haysaa afartan jeer ee xadfu nuunka lagu binaynayo markaad ninka ijlisaa leedahay dee nuun buu ku dhammaan jiray yjlisaani buu ahaa nuunka xadfunuun baa lagu binayey ijlisuudu yjlisuuna bay ahayd xadfunuun baa lagu binayey ijlisidu tajlisiina bay ahayd xadfunuun baa lagu binayey ijlisaada dumarkii tajlisaani bay ahayd xadfunuun baa lagu binayey afartaasi waa xadfunuun kan u dambeeya ma haysaa ee yubna cala sukuun labaa wadale yubna cala sukuun labaa wadale labadee wadale koobaadka iyo lixaadka yubna calaa sukuun dalo waa goorma ficilku markuu saxiixulaakhir yahay mufrad mudakara haddaad rabto ficilku markuu saxiixulaakhir yahay saxiixulaakhir nuunu tawkiidna uuna wadan ijlis waa sukuun jamaca muanafkuna waa sukuun muctaliyo saxiix kuu dooni ha ahaado ijlisna udcuuna irmiina irdayna eg waa cala sukuunkaasuun afar icraaboodoo qura ayuu qaadanayaa markaa amarkani amarkani muxuu qaadanayaa baynu nidhi afar icraabood oo qura ayuu amarku qaadanaya waxaynu qaadanay bal hadda halkan ila eeg afarta icraabood ee amarku uu qaadanayo axkaamuhu yubnaa waxaa lagu binaynayaa cala alfatxi fatxaa lagu binayn oo hala fadxiyabaa la odhan idaa kaana alamru amarku markuu yahay limufradin mudakerin mufrad mudakara waa fadxihii watasala bilficli ficilkana uu la xidhiidhsado axadu nuunay atawkiid labada nuunu tawkiid midkood sawaaun waxaa isku mida kaana alficlu ficilku ha ahaado saxiixan am muctalan ijlisanna war fadhiiso waa nuunu tawkiid aqiilah ijlisan war fadhiiso waa nuunu tawkiid khafiifa waana saxiix labadaa jeer udcuwanna warbari waa muctalun bilwow wakaa wowgii la fadxiyey ihdiyanna war hanuuni irdayanna war raalli noqo ma iga fahanteen cala marka laga dhigayo waa ficilku saxiix iyo muctalkuu dooni ha ahaadee marka nuunu tawkiidula xidhiidsado amarkuna nin qura uu yahay yubnaa calaa xadfi xarfilcila baa lagu binayn waa goorma xadfu xarfulcila idaa kaana alamru markuu yahay limufradin mudakeri nin qura wa kaana alficlu ficilkuna uu yahay muctala alaakhiri walam yatasil bihi ayna la xidhiidhsanin axadu nuunay atawkiid labada nuunu tawkiid midkoodna uunan la xidhiidhsan maxaan idhaahdaa udcu iyo irmi iyo irda waa udcu waa irmi waa irda saddex yubna waxaa lagu binaynayaa calaa xadfi nuun xadfi nuun baa lagu binaynaya idaa kaana markuu yahay min alamilai اlhamsa shanta amsilatulkhamsaha ah ey limufradatin gabadh muanasatin dhediga eeg limufradatin muanasa waa gabadh dhediga amarkeegii ow limusanan mudakar laba rag ah ow limusanan muanas laba dhediga aw lijamci mudakar afartaa jeer wey waa afartii laba ka bilaabanaya ilaa shan oo talow culimo amilatulkhamsa haba nidhiyo shan baaban soo nidhiye aw shantii war shanta shanta saddexna mukhaadab bay ahaan jireen labana haa'ib bay ahaan jireen cid maqan lamaba amre af carabiga cid maqan qof maqan lama amro asalba horta af carabiga ogow qof joogun baa la amraa kolkaa shantii laba haa'ib ahaaye labadii inaga saddexda mukhaaabka soo hahay soo maaha saddexdii mukhaadabka ahaa waa kuwan afar bay inoo noqdeenoo waxaa la kala qaaday kaa labaadoo labada amarkaa iyo kaa shanaadoo labada dumarka ah labadana isku dhawaaqa ijlisaa iyo ijlisaa wey waxaan u kala qaadnay marna waa laba raga marna waa laba dumara haddaan isku mid ka dhigna dee saddex buu ii noqonaya labadii qaybka markaa ka saarnay saddexdoodii yubnى calى xadfi nuun ida kaana markuu yahay min alamila اhamsa ay lmufradati muanaa aw lmuan mudakr aw lmuana muana aw ljamcin mudakr sida quuluu dhaha waa jamc raga quulaa dhaha laba qola halkaa isku jira quulaada laba ragana way noqon karaan laba dumarna way noqon karaan quuliidhe waa gabadh qura yubna waxaa lagu binaynayaa cala sukuuni sukuun baa lagu binayn ida kaana اlamru amarku markuu yahay limufradin mufrad mudakrin laba wa kaana alficlu ficilkuna uu yahay saxiix alaakhiri mid saxiixulaakhira walam yatasil bihi uuna la xidhiidhsanin nuunaa atawkiid labada nuunu tawkiid aw itasalad bihi ay la xidhiidhsato nuunu niswa nuunu niswa sawaaun waxaa isku mida kaana alficlu ha ahaada saxiixan am muctalan waa xilliga nuunu niswaha milu qowli shaacir gabayaaga qowlkiisoo kaleba weeye tadabar kitaab allahi in kunta ahlahu فأهل كتاب الله من يتدبر تدبر waxaad ka fikirtaa kitaab allahi ilaahay kitaabkiisa ka fikir in kunta ahlahu haddaad ilahay kitaabkiisa ehel u tahay faahlu kitaab illaahi dadka ilaahay kitaabkiisa ahalka u ihi man yatadabbaru waa cidda ka fikirta waxaynu doonaynaa ereyga tadabber ah ayaynu u jeednaa waa amarkii ninka oo cala sukuun lagu binaynayo wadcuuna dumarow ilaahay barya wahdiina dumarow hanuuniya wardayna dumanow raali noqda saddexdaasina waa cala sukuunkii oo muctalunan ka soo qaatay culima ficilka saddexaad waa ficlun mudaaric baa la yidhahdaa ficil mudaaric baa loo yaqaanaa ficilka saddexaad waa ficlun mudaaricun ficil mudaaric tacriifu lficil mudaaric ficilka mudaaric haddaynu tacriifinno tacriifuhu huwa maadalla waa ka kutusa calaa zamanin zaman buu kutusaa yaxtamilu bana alxaala xaal wax markaa dhacaya walistiqbaala iyo wax soo socda sida yejlisu caliyun cali baa fadhiisanaya aalaana hadda iyo se caliyun cali baa fadhiisan doona kayfiyatu takwiin اmudaaric qaabka mudaarica loo samaynayo ayaan halkana ku arkaynaa kayfiyatu takwiini اlmudaaric qaabka ficilka mudaaric loo samaynayo ama loo unkayo ayaynu halkana ku arkaynaa waa kayfiyatu takwiini اlmudaaric qaabka mudaarica loo unkayo iclam waxaad ogaataa ayuha aalibu ardayow ana اftitaaxa اmudaarici mudaarica in lagu furfurto biwaaxidin mid min axrufi anaytu xuruufta anaytu ah daruuriyin waa lagama maarmaan walaa yakuunu lficlu ficilku noqon maayo mudaarican mudaaric maa lam yakun intuuna ahayn fii awalihi bilowgiisa xarfun xaraf min haadihi اlaxruf xuruuftan ka tirsan macaani lxuruufi اlmudaarica xuruufta xuruufulmudaaracada la yidhaahda macnaheegii ila eega hamsuu hal macno ayuu ku tusinayaa nuunkuna laba macno ayay ku tusinaysaa yaduna afar macno ayay ku tusini taduna sideed macno ayay ku tusini intaas ayaa layskugu kayn geenaya mudaarica xarafka lagu furfuranaya intuu yahay waxaynu nidhi hamsuhu waa waaxid nuunkuna hamsuhu waa waaxid nuunkuna waa laba yaduna waa afar taduna waa sideed intaasaa layskugu kayn geynayaa waxay noqonaysaa laba haddii sideed loo geeyo toban afar iyo halna waa shan shan iyo toban macno ay xuruufu anaytuda afcarabiga samaysaa an iyo toban macno ficilka mudaaric xarafka laga bilaabaya haddaba jelesa markay mudaarica tahay shan iyo toban macnoay leedahay ereyga jelasaa oo la mudaariceeyey afcarabiga shan iyo toban macno ayuu leeyahy ajlisu inaan idhahdo in hamse ku bilaabo qof hadlaya ayay tusaysaa najlisu inaan idhahdo nuun ku bilaabo laba macno ayay keeni kartaa najlisu annagaa fadhiisanaya naftaydaan weynaynaya ama dad badan baa naho najlisu annagaa fadhiisanayna baynu nidhi waa saddex macno hadda ya haddaan yejlisu idhaahdo afar macno ayay yejlisudaa macnaheegu noqon nin maqan yejlisu kii maqnaabaa fadhiisanaya laba ragoo maqan yejlisu labadii maqnaabaa fadhiisanaya rag badanoo maqan yejlisu raggii maqnaayee badnaabaa fadhiisanaya dumar badanoo maqan yejlisu dumarkii maqnaa ayaa fadhiisanaya intuba waa suurtagal yejlisna baa loo isticmaala yejlisna taaduna sideed macno ayay ku tusi intaasa halkan haddaba aynu kaga hadlaynaa macaani xuruufig ficil kaste oo mudaarica waa ficil kaste oo mudaarica han iyo toban macnuu yeelanaya markuu mudaarica yahay akela hadda han iyo toban macno yeelanaya haddaad mudaaricayso fataxa han iyo toban macno yeelanaya haddaad mudaaricayso macaani xuruuf mudaaraca macnaheegii macna hamzati hamsaha macnihiisa idaa kaanat fi mudaaric markay mudaaric ku jirto alhamzatu hamsuhu tadullu waxay kutusi cala almutakalimi qof hadlaya mudakaran kaana lab ha ahaado aw mu'anasan ama dhadig ajlisu cala alkursiyi kursigaan ku fadhiisanaya oo kale macaani nuuni nuunta macnaheega idaa kaanat markay tahay fi mudaarici mudaaric nuuntu intay kutusayso annuunu nuuntu tadullu waxay kutusi calaa maa yeli waxaan soo socda tadullu waxay kutusi calaa mufradin mufrad mutakalimin hadlayo mucadimin nafsahu naftiisa weyneynaya sida najlisu fi lbeyti guriga ayaan dhex fadhiisanayna waa ka dhidhaa macnaha labaad tadulu waxay kutusi calaa mufradin mufrad mutakalimin hadlaya oo maca alkhayri dad kale ay la joogaan sida najlisu fi lbeyti gurigaan dhex fadhiisanayna idaa qulta markaad tidhaa ah haadal kalaama kalaamkan wa macaka macaagan kiyuu yahay hayruka hayrka dad kale kiyay kula joogaan ayaad hadalkan ku hadashay wa macaka hayruka kee dad kale kula joogaan baad hadalkan ku hadashay macaani lyaai yada macnaheega idaa kaanat fi mudaaric markay mudaaric ku jirto alyaau yadu tadulu waxay kutusi calaa maa yeli kan soo socda tadullu waxay kutusi calaa mufradin mufrad mudakarin laba daa'ibin oo maqan nin maqan bay yadu kutusaysaa sida yaquumu caliyun cali waa kacaya waa nin maqan tadullu waxay kutusi calaa musanan laba mudakarin laba daa'ibin maqan alcaliyaani labada cali yaquumaani way kacayaan yaquumaani yadaasi laba nin oo maqan bay ku dhacaysaa saddex tadullu waxay kutusi calaa jamcin rag mudakarin laba daa'ibin maqan arijaalu raggu yaquumuuna way kacayaan arijaalu yaquumuuna tadullu waxay kutusi calaa jamcin jamc mu'anasin dhadiga daa'ibin oo maqan alhindaatu hindooyinku yaqumna way kacayaan qaala tacaala alle ayaa yidhi walwaalidaatu hooyooyinku yurdicna way jeqsiinayaan awlaadahunna caruurtooda xawlayni laba sannadood kaamilayni oo dhammaystiran macaani taai tada macnaheegii ayaa la rabaa macaani taai tada macnaheegii ayaynu halkana ku arkaynaa waa macaani ta macaani taai idaa kaanat fi mudaaric fi lmudaaric taadu hadday mudaaric gasho sideed macno ayay kutusaysaa saddex waa rag shanna waa dumar saddex waa rag shanna waa dumar si kale haddaynu u dhigno si kale haddaynu u dhigno lixna waa mukhaaab labana waa haa'ib tadullu waxay ku tustaa taadu calaa mufradin mufrad mudakarin laba mukhaaabin oo lala hadlayo waa mufradin mudakarin aag mufrad mudakaroo mukhaaaba waa nin lala hadlayo u fiirsa hadda saddexda aan kutusayo ay lixda ay taadu kutusaysa aan halkan aan kuugu tuso eeg saddexdaasi waa rag waxa wey ka koobaad waa mufradin mudakarin mukhaaabin ka labaad waa musanan mudaker mukhaaab ka saddexaad waa jamcun mudaker mukhaaab saddexdaas xagga raggay ka imanayaan saddexdaasi agga raggay ka imanaya saddexdaa saddexdoodiioo dumara ayaa jira afraad shanaad lixaad waa mufrada waa gabadh mufrada muanasa mukhaadaba dee markaa mukhaadaba waa gabadh lala hadlayo waa musanan muanas mukhaadab waa laba dumaroo lala hadlayo waa jamcu muanaثu mukhaaab waa jamc dumaroo lala hadlayo eeg lix baan hadda maraynaa saddexdaasi waa rag saddexdanina waa dumar labana way maqan yihiinoo qaa'ibkuna waa labadaasoo eeg waa kii toddobaad iyo kii sideedaad waa mufrada mu'anaa qaa'iba gabadh maqan ta baa lagu bilowdaa muanaa haa'iba iyo muanan muana haa'ib sideedaas weeye weliba halka khalad yar baa inagaga dhacay kitaabkeenna markii aan dirayey qodobka labaad iyo qodobka saddexaadba khalad baa ku jira labaad iyo mufrad maynoo qoran yahay labaad iyo saddexaad sideedaaso mufrad inooma qorna eeg labaadka waxaa loo baahnaa musane in la qoro saddexaadkana waxaa loo baahnaa jamac in la qoro waxaan eegay nusqo dayibu hayuu ardayda u sawiri jiroo markii hore intaynaan daabicinan dayib u geeyey sax bay u qoran tahay kolkaa markii la daabacayay bay gacantu kaga dhacday waxaynu haynaa tadulu waxay kutusaysaa calaa mufradin mufrad mudakarin laba mukhaaabin oo lala hadlayo sida tajliisu waad fadhiisanaysaa yaa ibraahiimu ibraahiimow cala lkursiy tadul waxay kutusaysaa calaa muana mudakr eeg muanan mufrad ma aha waa calaa muanan mudakr mufrad eh, laba laba ah, mukhaaab oo lala hadlayo sida tajlisaani waad fadhiisanaysiin cala kursiyi baad ku fadhiisanaysiin yaa caliyaani labada caliyow tajlisaani waa laba ragoo lala hadlayo tadulu waxay kutusi waa saddex calaa jamcin mudakr eeg calaa mufrad maaha waa calaa jamcin mudakr jamc raga mukhaaabin oo lala hadlayo sida tajlisuuna fi lxadiiqati beertaad dhex fadhiisanaysiin ayuha rijaalu ragow tdul waxay kutusi calaa mufradati muanaatin muhaaaba sida tajlisiina waad fadhiisanaysaa fi urfati qolka yaa hindu hindooy an tadulu waxay kutusaysaa calaa musanan laba muanain dhadiga muhaaab lala hadlayo tajlisaani waad fadhiisanayseen cala kursiyi yaa hindaani tadul waxay kutusi calaa jamcin muanain muhaaab tajlisiina tajlisna baan doonaya tajlisna waad fadhiisanaysiin cala kursiyi kursiga yaa hindaatu toddoba tadulu waxay kutusi calaa mufradatin muanaatin qaa'ibatin tajlisu faaima faaima waxay fadhiisani fi masjidi tadullu waxay ku tusi calaa musanan muana haa'ib alhindaani labadii maqna tajlisaani fi lbeyti gurigay dhex fadhiyaan culima waxaan kuu sheegayaa saddex erey oo isku dhawaaqa ayaan kuu sheegayaa ka sideedaad maxaa tusaale ah sideedaad tusaalihiisa eega tusaalaha sideedaadku waa maxay tajlisaani shanaadna tusaalihiisa eega shanaadna maxaa tusaale u a ah? tajlisaani labaadna tusaalihiisa eega maxaa tusaale u a ah? hadaba tjlisaani saddex macno oo kala duwan bay leedahay afcarabiga mar waxaa laga odhan tjlisaani labadan ragoo waad fadhidiin waa laba raga marna waxaa laga odhan tjlisaani labadan dumaroo waad fadhidiin waa laba dumara marna laba dumaroo maqan bay noqonaysaa tjlisaani labadii maqnaa dumarkaa way fadhiyaan haddaba haddaad ta'kulaani aragto saddex macnoo kala duwan inay leedahay waa inaad fahamtaan ta'kulaani labadan ragoo waad cunaysiin ta'kulaani labadan dumaroo waad cunaysiin ta'kulaani labadii dumarka ahee maqnaa way cunayaan haddaad tashrabaani aragto ku degdegin waayo saddex macno ayay badhaa tashrabaani labadiinna ragoo waad cabbaysiin tashrabaani labadiinna dumaroo waad cabbaysiin tashrabaani labadii dumarkaa ee maqnaa way cabbayaan eeg meel kale aan ku tuso koobaadka maxaa inoo qoran koobaadka tusaalaha koobaadku waa maxay tajlisu isla toddobaadkana maxaa inoo qoran tusaalaha toddobaadkuna waa maxay tajlisu ereyga tajlisu aana ku degdegin haddaba markaad macnaynayso waayo waxaa dhici karaa ereyga tajlisu inuu nin yahay ninaad la hadlayso tajlisu war fadhiya gabadh maqanna waa dhici kartaa tajlisu tii maqnayd baa fadhida takulu haddaad aragto labadaa macnay badhaa takulu waradaa cunaya iyo takulu tii maqnayd baa cunaysa tashrabu waradaa cabaya iyo tashrabu tii maqnayd baa cabaysa wahaakada xaalatu binaai mudaaric xaalatu binaai lmudaaric waa ficilka mudaaric xaaladda la binaynayo malaha cashirkeenni waktigii inuu inaga dhacaan malaynaya okay barta ayuu inoogu joogi doonaa halka ayuu cashirkeenni hore ku joogaa wallahu tacaala aclaa waaclam